بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بعد waxaynu ku dhex jirnay suuratu yuusuf qaybteedii hore iyo qisadii nebi yuusuf calayhi salaam aayadda sagaal sagaaliyo tobanbaynu ka bilaabayno qisadu waxay inoo joogtay iyada oo nebi yuusuf ay god ku rideen walaalihii kuwii la dhashay isku aabba ay ahaayeen ayaa shaydaanku intuu ka faa'idaystay baalka shaydaanka la yidhahdo shaqadiisa aad arkaysaa foolxumadeedee ayaa wuxuu u sahlay ama ku abaabulay inuu ay halkaa ku ridaan godkaa godkaasay kaga tegeen odaygiina waxay ku khaarajiyeen daynankii inankii bahal baa cunay iyadoo hadalka ka arkayso sababtan baabka dacwadda marka la maraya fiqiga islaamiga loo yidhaahdo talqiinta laga ilaaliyo ayaa halkan ka arkaysaa xikmaddeeda talqiintu macnaha waxa weeye marka markhaati uu markhaatiga furayu maxkamad joogo iyo markuu qofku dacweeyo uduciya mudda caleyhi mid kastaba ha ahaadee in wixii la qimaada laga ilaaliyo waxay eraya uu ka faa'iidaysan karo oo uu ku dhegi karo sallaysan karo oo in laga ilaaliyo Eh, amaba la horboodo taas waxyaabaa la diiday weeye dacwada lagu buriyo sida maalan sidaas iyo saasay ahayd mise saasay ahayd labadan qalbigiisaba kumay jirin qofka wuxuu dareenayaa labadan arrimooda la weydiiyey in midun wax ku jiri karaan dabeedna wuu tabaniyaya ama wuu ku xisaabtamaya marka imika dee nimankii ikhtiyaar kale may keenin odaygu midhkii uu kasii dhawaajiye u ka shakisanaaye bahalkii iyoygii diibigii kii unbay la shir yimaadeen dee baalkaasaa cunay bay idhaaheen isaguna wuxuu idhi in lala helay buu arkayoo fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun waa inay haboontay qofku marka dhibaata ay ku timaaddo in uu isticmaalu ku dhawaaqo sidaa daraaddeed ayaa caaisha ilaahay ka raalli noqda ina abubakar sidiiq oo xaaskii nebiga ahayd markii lagu sheegay nimankii munaafiqiintaha sinadiiiyo ceebta ay ku sheegeen wax aanay qabinoo ay ka beri ahayd ninkii cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray iyo kooxdiisu waa kuu yidhi nin safaan ibnu mucadal la yidhaahdaa ka sinaystay ilaa heerkaasay socdeen xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyada oo beri ah ilaahayna aayado eh, tobaneeyo meelahaas buu ku beri yeelo suuratu nuur ku sugan almuhim intii aan la beri yeelin markii isbarraxaysay doodaysay iyadoo nabiga isku dayaysa inay qanciso calayhi salaatu wasalaam oo nabiga iyo hooyadeed iyo aabbaheed ka ag hadlaysa ayaa waxay ku soo gebagabaysay wallaahi laa ajidu lakum lii walakum maalan ilaa kamaa qaala abuu yuusuf fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wax maanta tusaalo iyo halkudhig kaleoon idiin soo qaadanayaa ma jiree arrinkaygu maanta wuxuu taagan yahay halkii uu ka hadlay nebi yuusuf aabbihii yacquub ee eraygaa wuui fa sabrun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maatas ilahay baan ka kaashanaya ilaahay ay kaashatayna wuu beri yeelay halkaa marka ay marayso oo imtixaankii muxuu aabbihii u jeclaaday ayaa laga raacay oo walaalihii halkaasay kala qaadeen imtixaankii ceelka intuu ku jiray iyo siduu talow ku ahaa iyo meesha yaa wax ugu keenay kutubusuraaxda qaar baad arkaysaa iyagoo leh midkii u weynaay oo ka yara naxay soo jeedintan ceelkaha lagu rida lahaa yaan la dilin lahaabaa meesha raashin ugu keenayay oo safarka tilmaamo yidhi ceelkaa ka dhaansada kuma jirta naska ama qur-aanka kuma arkayno laakiin dee nin ilaahiisu kollayba uu helinayo laysma weydiinayo siduu u noolaa iyo halkuu maaragtay eh, wax ka cunayay asxaabulkahfiba dee sannado oo boqolaala inay meel jiifeenoo ilaahay ku arsaaqayo halka ay ku noolaayeen baa qur-aanku uu xusay marka taasi wax dhiba male iyo wax maaragta laga shakiyo toona ilaahay halkaa ka soo badbaadiyaa ku ilaalinayo wajaa-ad waxaa timid buu ilahay yidhi sayaaratun qolo socdaalah oo safarabaa yimi fa arsaluu waxay direen waalidahum ninkii ceelalyada u ahaa ee biyaha u soo dhaamin lahaa bay yidhaahdeen si kaco biyaha inoo soo dhaamin wuu socdo ceelkiibuu tegayoo fa adlaa dalwa wadaantiisiibuu ku riday dawliskiibuu ku laalaadiyey ceelka waxa soo qabsaday nebi yuusuf marka wadaantiibuu soo qabsaday ceelka guntiisii qaala markaa ninkii biyaha dhaaminaya wuxuuhi yaa bushraa bushaaroy haadaa ghulaam kani waa inam waa asaruuhu way qarsadeen bidaacatan isagoo bagaash laga dhigay la iibiyo wallaahu caliimun ilaahay baa ogsoonaa bimaa yacmaluun waxay safarkaasi samaynayaan wa waxay ku iibsadeen bihamanin baksin lacag iska kooban daraahima macduuda shilimo tirsan wa kaanuu waxay ahayd nimankan safarkii fiihi yuusuf min azaahidiin kuwa aan jeclayne dee iska reebayay uunu uun qaadanayay halkaasu marayoo sayaaradu waa dadka socdaalka ah socdaal baa ceelkii soo agmarayoo waxay dha warbal ceelkan hebelow dalwiska bahashan wadaanta qaadoo inooga soo dhaami wuu dhaqaajiyey wadaantiibuu ku riday marna wuxuu a wadaantan la daro waa dalwi marna waa kan la rideeye oo kholaha ah markaa dalwigu wuxuu noqonayaa kan la soo daro kiibuu ku riday ilaahay baa wax isku beegbeegaya subxaanahu watacaala halkii biyo uu ka eegayay ayaaba inan baaba haystaba siduu ugu samrayo de isaguna wakhtigaa la qaangaadha ee shan iyo toban afar iyo toban meelahaas u ahaa mar siduu ninkan u soo jiidi karayo miyaanu ka yaabin oo dee wadaanta culayskeedii inuu ka badan yaha aanu dareemin iyo dee kasoo qaada ilaahay baa kasoo saaraya isagaa u fududeeyeyba isagaaba u fududeeyo si dhaqsaabu soo saaray dheh ninkii waa yaabay in yaroo biyaabuu filaya in cad baa kasoo boodo kii dadba ugu qurux badnaaya markaasuu yihi war bushaaroy bushaaroy laba qiraba waa la akhriyo yaa bushraaya iyo yaa bushraa yaa bushraaya yaa ulidaafadii unbay markaa wadataa bushaaradaydii weeye bushaaradaydii kaalay haddii sidan eh, qirada xafse la akhriyana yaa bushraa waa munaado aan idaafaysnaynoo bushaaroy wey shayga aan caqliga lahayn ama macnaha ah ee aan la taaban karin haddii loo yeedho waxa ay faa'iidaysaa ama farxad ama dahshad iyo wareer labadaa mid bay faa'idaysaa yaa xasratan cala alcibaad ilaahay baa wuxuu uhi murugadii addoommaha ku dhacaysa qiyaamahay soo xaadir halkaagii waa kanay macnaha meesha wareerka ka jiray muujinaysa halkanna waxa weeyaan farxadda aad u badan ayaa ay ka turjumaysaa shayga markaan caqligan haddii loo yeedho leannahu sida caadigaa shay caqlila loo yeedhaa hebelow kaalay bushaaray haddaad meel iman lahayd waa tan meeshaadii inan cad baa la helayba ulaam waxaa lagu tilmaami karaa marka hore waa tifli haddana walad uma ghulaam shaab kahl shaykh sidaasay u darajada uu raggu marayo waa ilmo yaroo mujaa haddana walad yar haddana ghulaam hadana shaab haddana garmadoobe oday marka marxaladii qaangaadhka meelahaas arrinkii kolka halkaa noqday dee waxaa la isla afkartay dee war inagu socdaal safar baynu ninkan ma sidan karayno oo dee waaba la inagu helayaa amaba meel aynu dee ku xarayno ma hayne aynu geyne dee aan iibsan oo maaragta nimankan madaxdaa ayaa dadka ururiye aan ka iibino markaasa ilahay uhi wa asaruhu bidaaca iyaba waa cajaa'ib marka hore waxaynu ka faa'idaysanaynaa in waxaan la yidhaahdo addoomuhu ay islaamka ka horba jireen kuwa gaaladee liitaa waxay idhaahdaan islaamkuunbaa wax addoonsada manaa adoonnimadu ama eh, wax jiray bay ahayd ka hor wakhtigii xataa nebi ibraahim nebi ismaaciil hooyadiiba addoon bay ahayd eh, minweynadiisa la siiyo iyaduna ibraahim sii sidaa ku guursaday wakhtigii islaamku uu yimidna addoomihii meesha lagama saarin waayo cidda aynu dagaalamaynaaynu ishayne ummadaha shisheeye cadowga ee xabaddu ina dhex marayso markay dad inaga qabtaan iyagu way addoonsanayaan marka iyadoo dadkeennii la addoonsanayo haddaynu ka dayno inagu dee waxa dhacaya inay halkaa suuq ka raadiyaanba inay qaar bannaanka ka soo urursadaan isticbaadsadaan baa dhacaysa asalkeedabana insaanku markuu ogaado waxa uu kugu samaynaya inaad ku samaynayso ayuu cagadhigtaa markuu cagadhiganayaa waa markaa wey kolka haddaba kuwaynu ka qabanno aynu addoonsanno isaguba dee waa ka kuweenna addoonsanaye ayuu tudhaaluhu imanayaa markaasaa la isla jaan qaadi karaya laakiin islaamku wuxuu dheeraad leeyahay uun addoommaha si aan cid kale ula dhaqmin ayuu isagu ula dhaqmaayo waa la islaamiyaa qofka marka u horeyso diinta lagu baaqaayo kolkuu islaamo waxaa la dhiiriyaa in la xoreeyo qofka qof addoona xoreeya waslad walba ilaahay naartu kaga xoreeya wasladba waslad baa lagu beegaa naartaasaa lagaga xoreeya intaasoo nas iyo intaasoo kafaaragud kafaaragudoo dhanbaa ayaa maaragtay ay ugu soo horeysaa addoonka iyo xorayntiisi waaya bidaaca bidaacadu waxa weeye shayga bagaashka ah ee la iibsado marka halkaa waxaa ka soo baxay imtixaanka nebigan soo maray bal ceelka ka sako iminka markuu lasoo qaadayna kuwii soo qaaday may soo dhoweyninoo dhiidhigii iyo wixii dhibaato ka qabsaday intoo laga maydhay xorriyad lama siinine eh. kildhi kalo ayaa madaxa loo sii geliyey oo addoonnimo ah ninkii dadba ugu qurux badnaa ugu qolo fiicnaana marxaladda labaad ee imtixaanka ah uu gudbay waa taa addoonnimada labadabana nebi maxamed baa ka markhaati kacay caleyhi salaatu wasalaam xadiidkiisa saxeix ahoo nebi ibraahim nebi yuusuf markii ilaahay uuna kulmiye habeenkii la idheelmiye leylat alisraa'i walmicraaj waxaan arkay buu ihi quruxda barhkeeda in la siiyey taasoo maaragtay wacada markii la weydiiyey dadka ayaa ugu laandheeraysanna waxau idhi alkariim ibnulkariim ibnulkariim ibnulkariim yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim waa nabiga dee saddex nebi ku abtirsada buui ninkii waka ah isagoo bagaasha ah. maanta bagaash buu marayaa lakala iibsado waa imtixaanka wallaahu caliimun bimaa yacmaluun ilaahay baa wuxuu idhi waxa ay samaynayaan hadda waan ogaa wuuba ka fujin karayaba aabbihii buu u geyn karayaba laakiin deemasha duruus baa socota iyo cashar baa la dhigaya waxay ku iibsadeen biamanin baksin daraahima macduuda lacag baksi ah waa lacag yar waaba shilimo tirsanba ama lacagaa la jecelaya dahabkaa midaan ahaynoo iskaba liidata nin socdaali sidiisaba waxa u darani waaba sahay uun waryaa inoo kaashgareeyuu leeya wixii ka soo harbaxaba yaa kaashunina siiya waxaan qaadi kari mayna wuu nagu culusyo xafashkeenni horaa inaga badane marka dabeetana shilimadaasaa wa fiihi min azaahidiin waaba iska nacayeen iyagu may xiisaynayn inay qof wataan macnaa wax lagu nacaabuu lahaa macnaheedu maahee nimankanaan culays iyo ciday qaataan iyo waxay wadwadaan diyaaru ahayn wey saasa arrinkii u dhacay marka nooc waxaa ku jira halkaas inaanay nimankaas milgihii u lahaa iyo munaasabadii midna siinin mar hadday bagaashna ka dhigeen daraahim liidatana ninkaa ku iibsadeen iskana nacayeen intaasoo dee arrimood bay isku dareenoo ilaahay unbaa arrinkooda ogaa siday uga dhacsanaa inay xaqiiqa nimankaasi aanay u halkaasay martay marka iyaguna waxay ka iibiyeen madaxdii masar mid ka midoo lagu tilmaamo wasiirka dhaqaalaha inuu aha ama maaliyadda oo casiis la odhan jiray sida qur-aanka aynu ku arki doonno ama waxay waxaabuu ahaaba ra-iisul wasaaraha meesha alxaakim alficli ninka nin ugu awood badan ku lahaa kiibaa ilaahay uu ku beegay ilaan waa laga iibin karayay dadka dabaqadaha hoose iyo dadka miyiga inalaa waa laga iibin karayay ilaahay baa xikmad kalu ka wadaayoo halkaa dadkii meesha haystay kuwii uguba roonaa ugu tuntuun roonaabaa uu ku beegmay ama iyagunbaaba diyaar ahaaba dadka kale waxma iibsanaynina inay wax iibsadaan leannu qaxwuhuba iyagu ku ururayba maamul kastoo faasid ah had iyo jeer iyagaa isku shubtoo wixii maaragtay tuntuunlebaa iyagaa ku xisaabtamaya wa qaala markaa wuxuu idhi ninkii laga iibiyey ee casiis la odhanayay wa qaala aladii ishtaraahu ninkii iibsaday yuusuf nebi yuusuf ayaa wuxuu yidhi ninkaasoo dee min misr magaalada masar ka tirsanaa limra'atii xaaskiisii baa wuxuu ku yidhi magaceeda zaliikhay ku tilmaamaan mufasiriintu eh waxau idhi akrimii mahwaahu inankani halku degaya hagaajibar akrimii wanaaji mahwaahu meeshuu degayo casaa an yanfacna waxaa laga yaabaa inuu inaanfaco wax inagu taro aw natakhidahu waladan ama ubadba aynu ka dhiganno wakadaalika sidaasaanu makannaa liyuusuf yuusuf u dejinnoonu ugu sallaxnay fil ardi dhulka walinucallimahu min taawiili axaadiid iyo si aannu barno manaamka cabirkiisa riyada cabirkeeda wallaahu haalibun ilaahayna mid fulinaya weeye calaa amrihim arrinkiisa mid taabagal iyo hirgal ka dhigaya weeye walaakina akar annaasi laa yaclamuun dadka sayntooda badan baan garanayn walamaa balaqa ashuddahu markuu mudakaray aataynaahu waxaanu siinay xukman wa cilmaa xikmad iyo cilmi wakadaalika sidaasunbaanu nebi maxamedow najzi lmuxsiniin samafalayaasha u abaalmarinaynaae adigana imtixaan baa kugu socdee samafale la abaalmariya noqo marka ninkii laga iibiyey casiis la yidhaahdo ninkiibaa inankiibu dee saaw eegayoo wuxuu arkay inankan in anwaar dheeraada wato inuu nuur siyaadaa leeyahay buu arkay waa kuwa culimmadu yidhaahdo ibnu mascuud buu habaan filaya saddex ugu firaasad wanaagsanaa buu yidhahda firaasadu waa fiirada dheeraadka ah iyo doorashada cajiibkaa ah weeye ee qofka cid kale wax looga nuuriyo mid waxa weeyaan buu idhi ninkan la yidhaahdo casiis ee qur-aanku uu sheegay oo nebi yuusuf dee erayadan cajiibkaabuu ayuu u soo jeediyey macnaha inuu xulanayo oo xulasho gaaro addoommii kale aanu la mid ahayn buu soo dhigay oo xaaskiisii kala hadlay midda labaadna waa ina shucayb nebi muuse ayaa adhi u waraabiyeoo markii a xaafaddii aabbaheed la hadashay markaasay tiri yaaba tiista'jiruhu inna khayra man istaajarta alqawiyu lamiin nin awoodiyo ammaanole baan aabba arkee ninka shaqay noosii ishay gelisay markiiba marka saddexaadna ninka saddexaadna waxa uu ahaa leeyahay abubakar sidiiq ilaahay ka raali noqdo markuu asxaabtii sidaa u eegay ayuu arkay arrinka muslimiintu maanta inuu miisaan badan leeyahayoo in doorasho lagala degdega uu mudan yahay heerka uu maraya arrinka muslimiintu marka ninka hanan karaana inuu cumar yahay buu ogaaday saa daraaddeed buuhi cumar baan u dardaarmay isagoon tolkii iyo walaalkii iyo inankiisiiyo waxaa eegin boqortooyadii maaha laakiin waa xulasho dadka muslimiintaa ah, ciddii hanan lahayd arrintooda hirgelin lahayd ayuu u xulay oo cumal ah asxaabtuna sidii bay ku raaceen waaya misr akrimii eh, ishtiraa min misr mar haddii dee ay fadxisan tahay waa ismaala insarifa oo tilmaamaya macrifo inuu yahay magaalada masr ah, ninkaa isagaa ee ka madaxda ahaa ama madaxdeeda sare ka mid ahaaba xaaskiisi wuxuu ku yidhi bal halkuu inankani degayo hagaaji inankani halkuu degayo laba midunbaa dhici doonta ninkan ama waxbuu inagu tari cajaa'ibtiisa saa markaan u eegay ama waled baynu ka dhigan waxaa laga fahmayaa halkaa inaanay ubad lahayn waana sida cilmu taariikhku siduu qorayo weeye oo dee ay doonayaan waxay ilmo ka dhigtaa walad ka dhigtaa sidii uu filayayna dee ilaahay waa hirgelayoo dalkii iyo dadkiiba uu anfacay ilaa ehelkiisi ayaa ay gaadhay horumarkii shan iyo toban sannadood ama afar iyo toban sannadooda abaaro isu baxeen mandiqada bariga dhexe istaraatiijiyadii dhaqaale uu nebi yuusuf dejiyey baa lagu badbaaday biidn illaahi tacaala aw natakida waladan markaa arrintan keenidda halkan la keenay iyadoo loo diyaarinayo badbaadadaa dadka marka dambe uu badbaadinayo ee aabbihii iyo hooyadii uu soo badbaadinaya diyaarintaasi inay arrintani hordhac u ahay ayaa ilahay halkan uu ku xuso wuxuuhi wakadalika makanna liyuusufa fi lard yuusuf tamkiin baanu dhulka u siinay ilaahay baa tamkiinta bixiya arrimaha ilaahay baa gacanta ku haya oo gaal iyo islaam kuu dhiibaba awoodda xikmadeedu uga jeedaaye kollayba se ogow arrinku isagu ka go'aa marka awooddaasi waa nebi yuusuf waa la siiyey tanina gogoldhigeedii bay ahayd madaxnimadiisa marka dambe maadaam qasrigii ri'aasada la keenay iyo madaxtinimada cilmina ilaahay wuu barayo walinucallimahu min taawiili axaadii manaamka cabirkiisa manaamkiioo qayb waxyiga ah ka mid a ah, cabirkiisaaba la barayba nabigaa oyaba cilmi bay ahaydoo cilmigaas sababtiisu xabsigaba kaga soo baxay cilmigiisiioo la ictiraafay oo kuwii xidhay ay arkeen xaqnimadiisi ayuu sababtaasu kaga soo baxayba xabsiga sida inuu ilaahay tamkiinta iyo awoodda awoodsiinta isagu gacanta ku hayo ayuu sii cadeeya wuxuui wallahu qaalibun calaa amri walaakina akar annaasi laa yaclamuun ilaahay arrinkiisa qaalib ku yahay arrinku ilaahay doono waa kii hirgeliya waxba kama dhicisoobaan isaga waxba kama naaftaan in badan baanse sidaa garanayn in badan baa waxay u haystaan ilaahay arrimihiisu inay surmaseegto leeyihiin aadamaha qaarkoodna waxay doonaan ay hirgeliyaan qaar badanba arinku dabarog si cawaja ugu dhacayoo qalad fahamsan oo le wallaahi ummadaha qaarkood ayaa haalibuuna calaa umuurihim arimahooda ka qaalib oo wax walba hirgelin kara ilaahay umbaa taa loo daayay subxaana wa waayo nebi yacquub waxbuu doono muu hirgelin inuu inankiisa badbaadiyaabuu doono inamadan uu ka ilaaliyo ile marka horeba uu ogaa inay wax ka sii yihiin ay ku jahaysan yihin inbahal jiro waa sheegay wixiisii ma hirgelin nimankanina way waxay u dhigeen inay khaarajiyaan waxoodii ma hirgelin ninkii kale iibsaday isaguna waxbuu doonay wixiisii ma hirgelin wallaahu qaalibun calaa amri addoonka iimaanka qabaa ilaahay buu arrimaha u daynayaa kulana tiirsanaya markii uu ashuddahu gaadhay ashudku waa mudakarka waxay culimmadu u badan yihiin soddon ilaa afartan inta ka dhaxaysa inuu qofku wakhtiga la yidhaahdo cidaamkiisa iyo koritaanka lafaha istaaga ayaa maaragtay uu noqonaya ashudkaas markuu noqdo nin iskututoob isku tuntay oo taabagal ah oo mudakaray oo xilasaamad ah markiiuu heerkaa gaadhay ayaa la siiyey xikmad iyo cilmi qolyaha qaarkood nebinimay ku xusayaan xikmadduna waa wixii uu dadka ku xukumi lahaa cilmiguna waa cilmigii samaawiga ahaa ee waxyigahaa ama cilmigan manaamka cabirkiisa ah iyo xikmaddii uu dadka ku kala diri lahaa ila sideedaba Eh, rususha ilaahay uu soo diraa waa kuwa dadka ugu xikmad badan waa kuwa dadka ugu xikmad badan arrintani dee nebigan kuma gaar ahae waa sunno ilaahay oo soconaysaoo cidda sabirta ilaahay ka tala qaadatay addoon dhaba u noqoto ilaahay sidan uula diyaariye ogow nebioo sida nebigaa imtixaankii looga saaraa lagaaga saaraya ilaa qisadani qancin nebi baahay iyo qof kastoo walaaci lahaa ee warwari lahaa ayay qisadu qancinaysa ama diintiisa salowgi lahaa ama sabirku ka xumaan lahaa ayaa la qancinaya markaasu ilahay leey wakadalika najzi lmuxsiniin hadda halkaasun ixsaankaasi kumu dhammaanina weliguu socdaa waraawadatu buu ilahaydhi waxaa ka daba dhacday allatii huwa fii beytiha ooridii gurigeeda uu joogay can nafsi naftiisiibay ka doontayba waqallaqat ilabwaab albaabadiina way soo xidhay wa qaalat markaasaa sulaykhi waxa ay leedahay hayta laka war ninow kaalay qaala markaa isaguna waxau ihi macaad allah ilaahay baan ka magan galay innahu ninkan saygaaga ahi ama zawjka ku ahi rabbii waa sayidkaygii axsana mathwaay meesha aan degayaabuu qurxiyo iyo wanaajiyey in la khiyaameeyo ma mudna innahu arrinku wuxuu y laa yuflixu adaalimuun dulmifalayaashu ma liibaanaan walaqad hammad bihi buu ilahay way doontay wahama bihaa isna doonay lowlaa an ra'aa burhaana rabbi lowlaa an ra'aa haddii aanu arag burhaana rabbihi haybaddii ilaahay waa ku dhici lahaa kadaalika sidaasaannu uga badbaadinay linasrifa canhu suu ceebtiiyo xumaanta si aannu uga dugno walfaxshaaa iyo foolxumada sinadu ay leedahay si aannu uga dugno annagaa badbaadinay innahu nebigani min cibaadina almukhlasiin addoommaha iyaga la xulay ee la la shaandheeyay buu ahaa buu lahaye iyadoo dee arrinkiisiiba uu halkaa qasrigii madaxtooyada uu joogo macnaha dabaqadii raaqiyada lagu tilmaami jiray dabaqadii sare iska ladnayd buu ka agdhowaaday dabaqadaasina kole waxa kasoo duulduulaa ma sahlana wuxuunbaa kasoo firdhooo yarmuuna bisharar dhimbiilay daadiyaan dhinaca ifsaadka had iyo jeer <clears throat> wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la waxeeyo wax la qaribo cidduu ilaahay dhowro mooyaane kol hadduu qofku maal iyo madaxtinimo isla helo wuxuunbaa had iyo jeer ka daata sidaa daraaddeed ayaa la tilmaamaa madaxdii muslimiinta soo maray qaarkood intay khamriga cabiddiisa badsadeen waa madaxdii leexsanaa dabcan ee qarniyadii hore maaha khulafadii iyo waa dadkii ka dambeeyee muslimiinta u madax ahaa inay khamriga cabbeen oo qaarkood berkad samaysteen khamriga oo ay ku dabaashaan malaa weli dadkan kale mabay gaadhinbe waaya baalkaasun marun aan ka ciilbaxa buuhi cabidunbaabay ku eegtay horta barkadna maan ka sameeyo aan ku cagabadhleeyo waaya imtixaankaasaa soo maray marka la geeyo muddada waa inuu muddo sii joogay meesheedan haddii u dhowr iyo toban jir ahaa inuu imika dhowr iyo labaatan marayo weeye ama labaataneeye marayo aduu tobaneeyo sano markii laga joogo iyaduna ay ilaa dhowriyo soddon jir tahay isaguna dhowriyo labaatan jir meelaha uu yahay gabadhiina gabadh gurigii ay isku barteen ay tahay isla markaana aan caruur lahayn sa aynu aayadda ishaaradeeda kusoo aragnay ibleyskii intuu dabada ka soo riixay ayuu isagii ku dhuftay inuu qabadsiiyaabuu doonay mushkiladda nabigan qabsatay waa mid culus imtixaanka isugu yimina waa mid sida looga baxaaba adag tahayba waayo intanoo arrimoodoo aayaddu ay soo dhigtay ama muuqaalka cajiibka ay ka bixisay ayaa isugu tagtay marka hore raawadatu buu lahaa yidhi muraawadadu waa doonitaan raajacaad badan leh doonitaanka marka keliya ah ma ah waa mid qofka nafta la isugu keenayo oo aad loogu celcelinayo ayaa markaasaa la odhanaya raawada raawada uu doonay uu doonay uu doonu khadyaamiyey ilaa uu gaadhay inuu carradee marka labaad mid meel kale ka imanaysa maaha allatii huwa fii baytiha waa tii uu magantiiyo martida ahaa gurigeedaba uu joogayba oo wax badani kaga xidhan noloshiisii iyo masiirkiisii iyo dee waabi cidduu ag joogayba ee sayidada isaga dhigaysa isna adoonsanaysa meel kaloo loo kacaana ma jirtaba waa imtixaan kale waqallaqat ilabwaab meel laga baxaaba ma jirto albaabadii oo dhan kii shishe kii soka kii dayrka way wada xidhan yihin ma dumarku had iyo jeer arrimahan sinadiiyo waxaa amaba ilaaha idankiita xalaashaana xataa way iska adagta inay tidhaahdo hebelow waxaa samee inay laydhun shido iyo waxaa mooyaane ama ay soo erwarwareegaan mooyaane <laughs> ishaaraadkiiyo waxaa mooye way iska adag tahayba war waxaan samee tii xalaash ahayd baan ku dhacaynin tu xaaraanana hadalkeedabay iska daa iyadu culayska hayay daraaddeedu iblaysku ku hayay waxay leedahay hayta laka war balkaalay bay leeda xumaan samee waa gabadh ninkan afka u kala qaaday intaasoo arrimood baa isugu yimi nebigan oo intaasoo culays baa fuulay qof dee iimaankiisu halkanoo kale uu gaadhay mooyaane qof kale wuxuu odhan lahaa war waa laga toobadkeenaya bal si unuga foko <laughs> subxaan allah waaya wakhtigaasuu ilaahay xusuustay markaasaa wuxuu leeyay macaada allah innahu rabbii axsana mahwaay inahu laa yuflixu aalimuun waxay tidhi wuxuu idha cirkiya dhulka isu jiraba iyadu waxaasoo dhan bay daldashay istaba dhigtay markaa isaguna waxa uu leeya ilaahay baan ka magagalay macnaha qofka bani aadamka naftiisu waa daciif wa khuliqa alinsaanu daciifa ilahay baa wuxuuhi qofka bani aadamka waxaan abuuray isagoo daciifa oo naftiisi hanan karin marka haddaanad ilaahay ku tiirsanin wax kastood ka walaacayso kama qaban kartid naftaada ilaahay baan ku tiirsaday buuli markaasuu dabeetana ixsaankii iyo samafalkii loo sameeyey ayuu isku qanciyey oo waxau ihi ninkani waa rabbigaygii rabbigu waa sayidkii ninkani waa sayidkaygii waxa uu wanaajiyey meesha aan degayo ogabay xagga horeynu ku soo marnay ninkani xaaskiisuu la dardaarmo muxuu yidhi akrimii mathwaahu meesha uu ninkani degaya hagaaji gogashiisa iyo cunadiisa iyo dharkiisa addoon hawla dhaqmi ninkan arrinkiisu qayrucaadi weeye hagaajibu kuwi marka isaguna tiibuu ku xusuusta waxaui inahu rabbi axsana mahwaaya rabbigana sayid waala iminka rabu lbeyt iyo rabu daaba iyo rabu sayaara iyo macnaheed waxay ka dhigan tahay uun waa maaliku sayaara marka waa maaligaygii dee ninkii aniga addoonka aanu ahaa wey ninkii sayidkayga ahaa ilaa macnaha luqadoodii unbuu dee ku hadlaye luqadii marka ay aaminsanaayeen hadduu dhaa nin xoroo nebioo kadaaya baan ahayo halkanoo dabeedna soo laysqabsan maayo intuu imtixaankan gudbayo luqadoodiibuu ku hadlo waxau hi ninkani waa sayidkaygiio arrinkaygiibuu hagaajiyo u ixsaan sameeyey ninkuu ixsaan sameeyey inaad xadgudub kala hor ama aad xumaysa ama aad xaaskiisa xaaraan ugu tagta la waa dulmi buuhi taas garnaqsi buu dhibay dee maraysa innahu laa yuflixu aalimuun waa nooca waaya waa cafiifnimada iyo dhowrsoonaantu qiimaha ay leedahay wey xaaladii baa ilaaha uu kasii waramay markaasaa wuxu uhi walaqad hamat bihi wahama biha way ku hamiday isna wuu ku hamiyey waxaad se oo dee kuu cad marka la eego qisadu mawduuca ay ka hadlaysoo dhan bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda labada hamiinay kala duwanyiin baa kuu cad kaana hamuha hama alficli wa kaana hamuha hamu nafs sida jumhuurulmufasiriin ay marayaan waxa weeye hamigeeduna mid gaara buu ahaa hamigiisuna mid gaara buu ahaa hamigeedu waxa uu ahaa inay wax ku samayso oy kufsatay jidho hamigiisuna wuxuu ahaa isaga oo nin dhallinyaro ah oo eh, dareenkii dumar ragu qabi jiray iska leh ayaa wuxuu awooday naftiisa ilaahay daraaddeed inuu xakameeyo oo nin qofka sooman waxa iska macruufa biyaha halkaa yaalla naftiisu dabcan way doonaysa way doonaysaa inay cabto haraad badan baaba hayada laakiin haddana xakamu ku hayaa taasina waxa ay ka ajri badan tahay qofka oo naftiisa ka celiya waxaanay doonayn dee muxuu ka celin maba doonaysabe shayga aanad doonaynin celinta aad naftaada ka celisaa te way taal yartay waa arrin sahlan weeye laakiin waxaad doonayso marka aad ilaahay daraaddii u dayso ajrigu markaasuu sii badan yahay sidaa darteed baa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ayaa waxa uu ku yidhi addoonku marka uu shay wanaaga doono waa xadiid alquds ilaahay baa wuxuu yidhi markuu addoonku wax wanaagsan doono wanaagu qora masalan waxaad go-aan ku qaadatay arrin wanaagsan inaad fuliso manaad fulininba ilaahay wuxuu yidhi ha loo qoro qofkaa ajriba inaad salaad tukataabaad doontay mabaad tukaninba hal ajribaaba lagu qorayaaba markuu wanaaggii qofku doono ee uu sameeyana toban ajriha loo qora buuli marka uu xumaan qofku doono ee naftiisu ay mililicdo ee ilaahay daraaddii u daayay hal ajriha loo qora buu xadiiulqudsigaas tilmaamaya saxiixa ah taasina waa taa weeye marka waa laba hami oo kala duwan sidaa daraaddeed wax la isku sii howlo oo kale culimmada qaarkood baa iyagoo le nebiga aan kala cararna maadaamuu macsuum yahay hami xun intii uu ka dhici lahaa waxay dareen bad kale walaqad hamat bihi wahama biha wahama biha ay bidarbiha isaguna inuu feedhaabuu doonay ama uu waxyeelo labadii hamibaa cirkiiyo dhulka markaa isu tegaya waxaad arkaysaa inaanay isqabanayn laakiin midhka macruufka ah waxa nin dee dhufaana mu ahayna nin qoodhabuu ahaaye ilaahay daraaddii u daayay isagoo dumar doonaya ayuu haddana xakamaha naftiisa nin muquuniyo ka adkaaday noqday saasaanu ajirkiisii kusii batay lowlaa an ra'aa burhaana rabbi burhaan ilaahay buu arkay waa muraaqabadii ilaahay asalkeedaba qofka iimaankiisu uu mustawo sare taagan yahay xaaraanta wuxuu uga tagaa ilaahay buu arkaya markuu ilaahay caabudayo wuxuu u caabudayaa sidii dee nebiguba uu maaragtay iyo malagu ay isweydaarsanayeen siduu ilaahay arkayoo kale siduu ilaahay arkayo kale u caabudaya siduu ilaahay arkayo kale xaaraanta uga siqsiqaya oo u daynaya burhaantu waa taas ilaahay haybadiis iyo jalaalkiis iyo muraaqabadiis iyo naxdintuu ilaahay ka naxay uu ka baqanaya ka joojista qaarkood baa waxaa inkastoo laga yaaba israa'iiliyaadka iyo inay khuraafaadkii ka yimaadeen wax badan oo kale ay akhriyaan markay burhaantaa fasirayaan kutubaha shuraaxda qaarkood ood ku arkaysa oo halkaasoo dabeetana sawirkii yacquub baa halkaa laga tusay isagoo yacquub farta qaniinsan oo la iska ilaali aab walaa taqrabu sinaa baa saqafka loogu qoray kullu daalika nasku mar haddaanu tilmaamin waxaynu garanaynaa iska macruufa weliga ilaahay inuu burhaan rabbi ay hortaagantay iyo haybada leh kadalika linasrifa canhu suwaa walfaxshaa waxaan doonay buu ilahay inaan foolxumada iyo suuga ka ilaaliyo asuu walfaxsha foolxume iyo ceeboo dhami sinay ku ururtay saas weeye ilaahay baa markaa u hiiliyey nebigaa magangalku ilaahay magangalay buu rabbina ka badbaadiyey innahu min cibaadina almukhlasiin mukhlis iyo mukhlas waxaa sii xeel dheer ismiga mafcuul oo ah almukhlas mukhlis waa kii cibaadada saafi yeelay mukhlasna waa kii isaga la saafi yeelay marka ninkani nin ilaahay hufay oo uu ka ilaaliyay buu ahaa waxa ah arinkii sidaasoo kale kuma joogine intaasoo keliya kuma joogine markii uu iska waabiyey ee uu waxna u sheegay ninkeedu inaanu ku habboonayn isaga iyo iyadu toona inay khiyaameeyaan ayaa dabeedna haddana uu markaa door biday inuu cararo dhababa orod nafi orod bay kugu aamintaa ayaa ku soo ururay xagga albaabka wastabaqaa waxa ay u tartameen ay u beratameen albaaba albaabkiibay u beratameen nebi yuusuf iyo gabadhii oo ku raran waqadad qamiisahu shaarkiisii ama qamiiskiisiibay ka jeexday min duburin xagga dambe wa alfayaa waxay labadoodii isku rareen la kulmeen sayidahaa ninkii iyada saygeeda ahaa ladalbaab albaabka agtiisay kula kulmeen way ka gaadhsiisay markaasoo waxay tidhi qaalat waxay tidhi maa jazaau man qof abaalkiisu talow muxuu noqon doonaa araada biahlika xaaskaagii la doonay suu'an xumaan ilaa an yustana in la xidho mooyaane aw cadaabun aliim ama xeer ciqaabeed adag la mariya mooyaane qaala markaa nebigani wuxau ihi hiya raawadatnii can nafsi iyadaaba hadda naftayda iga doontay casiisow wa shahida shaahidun min ahliha mid xigtadeeda ahina hadda waa ka markhaati kiibaaba hadlay markhaatiga ahaa ee wuxuu yidhi in kaana qamiisuhu maradan uu gashan yahay haddii ay tahay qudda min qubul xagga hore haddii laga jaray oo uu ka dilaacsan yahay xagga hore fa sadaqat iyadaa run sheegtay wa huwa min alkaadibiin isaguna kuwa beenta sheegayu ka mid yahay wain kaana qamiisuhu qudda min dubur maradiisa haddii laga dilaaciyo xagga dambe fa kadabat been bay sheegtay wa huwa min asaadiqiin isaguna wuxuu ka mid yahay kuwa runta sheegaya yuusuf ninkiina uu eego falamaa ra'aa qamiisahu qudda min dubur kolkuu arkay maradiioo xagga dambe ka dilaacsan wuxuu gartay inay iyadu ee weerarahay qaala markaa wuxuu ninkeedii yidhi innahu min kaydi kunna tani waa shirqoolkiin tani waa mukurkiinnii iyo makrigiin inna kayda kunna cadiim shirqoolkiinnu weynaa dumaro geedka dumar la idhaahdo shirqoolkood weynah yuusufu ar yuusuf acrid can haadaa arrintan ka jeedso asii wadwadin bal dacayad bay nagu noqonaysa halkaa ku jooji wastaqfirii lidembik na dembigaaga ilaahay dembidhaaf ka weydiiso ninkiibaa odhanaya innaki kunti min alkhaa'iin waxaad ka mid noqotay kuwa gefsan waad gefsan tahay oo arrinkani aduu kugu qalloocaaye bal ka daayo ilaahay uu noqo dembidhaaf weydiiso halkaasaa arrin waa marxaladii labaadoo fashilaad baa dhacday labadoodii xagga albaabka isula carareen isagu wuxuu doonaya markaa intuu albaabka iska furo inuu dee fakado bannaankaa ilaahay u baxo iyaduna waxay doonaysaa ninkan inaanu ka bixine halkan ay ku oodato ayay doonaysaa waaya iyadiina waa xejinaysaa isna waa kasii ordaya waxaa markaa muuqanaysa dee in nin iyo dumar kolleyba aanay isu dhigmin xagga xooggee dee jiidashadii uu jiidanayay iyo rafadkii laysla rafanayay wuxuu keenay ilaa albaabka in la isla gaadho albaabku dabcan durugsan waxay keentay markaa taasi jiididii ay marada xagga dambe ka soo jiidaysa inay dilaacdo qadigu waa dilaaca weeye marka qof intoo lasoo qabto marada isna uu ordayo waxaa iska macruufa inay marada culays ku dhacayo waa la kala jiitae ay dilaacayso maradii bay ka dilaacisay dhag markiiba isaguna ilaahay baaba dee meesha wax ka wade eh shoysna albaabku kii garaacayay qubiyo qabtaa la maqli waayuune albaabka ayuu garaacayay isaguna uu lahaa iga fur alfayaa marka istabaqaa iyo alfayaa aliftu waa alifu linayn oo alif tusinaysa laba ficilka inay laba samaynayaan labadoodii wey sayidkeeduna dee sayidkii waa saygeedii ninkii iyada sayidka u ahaa albaabka agtiisa haddii fag uu yuusuf ka siiyey isna waaba soo ligan yahayba meeshii albaabkiibaabuu taagan yahayba inuu soo galaabuu doonayaa ninkiiba meesha madaxda ka ah waxaa la yidhaahdaa xagga fikirka ama go-aanka dheer ee istaraatiijiyadda dheer iyo wakhtiga dheer la raggaa ku fiican baa ladhaa go-aanka kadiska ana dumarkaa ku fiican baa laydhaa xagga kadis go-aanka kadiska ah beri baa qolo soomaaliya baa ku murantay baa la yidha arrintaasoo de maynu imikaba tijaabinabaal marka qolo dee hore camalkuna yaraa geed ku haasaaweysay oo iskaga sheekaysanaysoo dooyaysnaa mar imikaba maynu tijaabino marka inan baa loo dhiibay baa layi dhiil caanaa markaasaa layi raggan halkaa fadhiya maqsinka meeshan aqal baa laya xaggaa baadiyaha eh. ugee <laughs> ragga aqalkii weynaa laba daryaalaha ninna waxaa la aduguna waxaad sii gashaa halkan docda docdan yaree uu ku laaban yahay baashan kabadda ama abjadku uu ku laaban yahay halkaasii galbaaday markii xoogaa uu ay soo gashay halkii albaabkii marayso ayuu kii soo boodayo halkan laabta iyo meeshaasu ku yaradhigay isku yaro dhajiyey kolkaasay yar qaylisa waa lagu soo baxo maxaa dhacay waxay ti ninkanaan caanaha kula kufi gaadhay <laughs> macnaha si dhaqsa ah hadday odhan lahayd ninkan dee martidii ka mid ahaabaa igu dhegay dee ceeb baa dhici lahayd oo meeshii waa la lahay laakiin way ka gaadhsiiso xaggan kale ugu dhufatay iyagoo kalea ka dhacdayoo waxay doontay laba arrimood inay iswaafajiso inay gefkana iska duudabay doontay ninkana go-aan ay u ishaarto ama u tilmaanto aan gaadhsiisnay ilaa heer dil waayo waxay og tahay dee marxalada ninka taaganee xaaskan wax ka daay tallaabaduu qaadanaya ninka madaxdaee meesha ka taliya ee gurigiisii ninku waxyeeleeyay ee xaaskiisii go-aanku qaadan karaa inuu dil yahaybay ayay dareemaysa marka waxay doontay inay isna beri yeesho isaga ku riixido go-aanku ka qaadan lahaana ay sii tilmaanto labadaasay isku dayday marka waxay tidhi tolow muxuu yahay ninka xaaskaagii maanta xumaan la doonay ilaa in la xidho ama la dhangadeeyo mooyaane marka iyadii baa iska riixdo isagaa waxaanila doonayba ti kow laakiin haddaad tallaabo ka qaadayso jacaylkiiba weli ku daba wadaa jacaylku waa balaaye waxay tidheen in ama la xidho ama waxuuntee lagu dhufto la yar garaaco oo saas oo kale laakiin in la dila ma ah ila wuu ka dhimanayaa halkaasibaa intaasaa markaa ay ishaartay iyadoo aynu ka fahmayna halkaa dadka madaxda had iyo jeer dumarku u taliya inay nufuudka ku leeyihiin ishaaradooda inaanay dhaafi karin waxay ogtahay inaanay ishaaradeeda dhaafi karin isagu aanu tilmaanteeda koley ku xisaabtamayo go-aanka marka dambe lagu fulinayana waa kaa ishaartay bilowgaa u horreeyey kaa kadiska ay ku ishaartay tii intoo wasaaradda iyo baarlamanka dham isu tago ayaa go-aanka waxaa lagu qaadanayaan xidhna yuusuf laydhkaa u horreeye shiday baa lagu socdan nufuud bay ku leeyihin had iyo jeer talada <clears throat> waaya ilaa an yustana aw cadaabun aliim isaguna wuu istifaacayo qofka muslimka ahi ma xamili karo wixii ceebee aan qaban uu istifaaco wuxuuhi iyada ayaa hiya raawadatni can nafsi iyadaa doonta mid markhaatiina waaba meesha joogaaba markhaatigiina wuu hadlo wuxuuhi wal qamiiskaa la eego qamiisku hadduu xagga hore ka dilaaxagga dambe ka dilaacsan yahay xagga hore ka dilaacsan yahay isagaa jiidanayay iyana dibbay uga sii guranaysa hadduu xagga dambe ka dilaacsanyana isagaa sii ordayo iyadaa jiidanaysa ninkii isaga ahaa qamiiskiibaa u eegayoo wuxuu arkay inuu ka dilaacsan yahay xagga dambe iyaduna markaa ay jiidanaysaisnakole waxna uu isu geynaya ninka albaabka fura ee usoo horeeyey inuu isaga ahaa iyaduna ay ku daba jirtayna dabcan waxbuu isla ahriyaya ah, waa shirqoolkiiniye ka jooji buui yuusuf adna ayna fadeexadaynine abaalka u dambebas yuusuf acrid can hada wastakfirii lidambiki inaki kunti min alkhaaiin naa waad gaftay buuli marka halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa balaayo ka hortag bay leeda ka dabatag ma laha baa laydha islaamku had iyo jeer cudurrada noocan ee sinadu ay ka mid tahay waxa uu ku daaweeyaa ka hortagga shayga la ydhaahdo ka dabatag waa in qofkii la ciqaabo oo xeer ciqaabeed la mariyo taasina dee waa laga yaaba wax badan aanay joojinina ka hortag baa lagu xisaabtamaa markaasaa islaamku waxa uu mamnuucay waxa la yidhaahdo alkhulwa khulwadu nin iyo gabadh isla gooninooda ayuu xaaraantinimeeyey gabadh aan waxba kaaga xidhnayn ama nin aan waxba kaga xidhnaynoo gabadhii ay daawato ayaa la diiday taabashadii baa la diiday waxaasoo dhammi waa walaa taqrabu zina ha u dhowaanina sinada baabkeedii bay soo galaysa waxaa markaa halkaa aynu arkaynaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka saxeixa ku tilmaamay lama gooni noqdo nin gabadh nin iyo gabadh hadday isku gooni noqdaan shaydaan baa sadexeeya ilaa aaliuhuma shayaan shayaan baa sadexaynaya marka dadka waa in laga ilaaliya dadka waa inaan loo diyaarinin jawi xumaani ku dhici karto waa in aada looga badbaadiyaa oo gurigii had iyo jeer ragga iyo dumarku macnaha raggan aan ahayn maxaarimta ama gayaanka ah waa inaan lagaga tegin oo aanay isdhex marin oo lagaga safrin oo cawradoodii isarkinoo isku dhex mulaaqminoo dee meeshii qaladii iyo xishoodkiibaa yaraanayo dabeedna xumaan baa dhici karta nabi maxamed wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam in dumarka guryaha loogu galo si kadiisa ragga guryaha ay ugu galgalaan iyo maqsinada iyo dumarka markaa waxaa la balxamka ka waran ara'ayta alxamu alxamu xamkaasi waxa weeye xigtada ninka gabadhii bal waxaad ka warantaa ma usoo gelgeli karaan xigtadii ninka markay xamka fasilayaan waxaa jira xam iyo khatan iyo sihri baa jira xamu waxa weeyaan xigtada ninka iyada waxay u yihiin xambay u yihiin aammalawowbaa u dambeeye khatankuna waa iyada kuwa ay isxigaan ee inagu aynu nidhaahno xididka ninka ashaartuna waa labadaba sihri iyada xididkeeda iyo isaga xididkiisa labadaba dumaashigeed iyo isaga dumaashidii labadaba waa la odhanayaa ashaar marka bal waxaad ka warantaa xigtada ninka ee xaaskiisaga soo galgalaya markaasaa wuxuuhi kaasi waa alxamu huwa almowt kaasi waaba geeriba ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam matalkuyaa ayada u ahaydii kuwii isaga ay walaalaha ahaayeene meesha joogay dadka had iyo jeer adeerka uu yahay kuwaasay ku fasirayaan culimadu marka ay fasirayaan de maxaabaad ka sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy carruurta kala seexiya inamadii iyo hablihii walaalaha ahaa qaar eh, hablahana meel gooniya la seexiyo inamadana meel gooniya waa dhaabta islaamka sarraysa wey markaa khulwada iyo iskugooni noqoshadu aad bay u dhib badan tahay waxaynu soo marayn habeen dhaweyto macnaa haddaad odhan lahayd dadku waa dad dhaqan lahoo iska wanaagsan oo waxaasoo kale kuma saqajaamaanoo arma asxaabtaad ka wanaagsanti asxaabi islaam ku daqabo dhunkadaynu soo marray soomaa wax waliba shaydaanku dadka wuu ka faa'idaysan karayaa meel dukaanbay ka iibsanayso markaasay isku gooni noqdeen marka hadduu ama biyoolo yahay ama dabakaayo haysto ama meherad haysto waa khatar cadiima dumarka kala fogaadaanoo kollayba khulwadaha layska ilaaliyo saa daraaddeed baanay habboonayn in ama gaydhkiibar laga dhigto iminka waxay inaga iska yaro badan in waashmaan laga dhigto nin dhallinyaroah ama laga dhigo had jeer mid gurigii safeeyo dharka maydha ama beertii waraabiya dabeetana laga shaqo tago hablihii oo da'yariyo isagiioo da'yaruun meesha oon midna xaas lahayn iska wada joogaan ilaa waxaan ku dari lahaa mucallinka diintii qur-aanka u dhigaya hablaha dhallinyaro inuu xaas leeyahay haddii aad maaragtay doonaysa inaad hablaha waxu dhigto horta mid ka guursa iyaga waxaad tidhaahdaa dumarow horta idinku iska kay jeediya dhe mar walba waxa sii kordhaya uun wanaag baa sii kordhaya wanaag ayaa sii kordhaya carabta beryo dhexdeera fashilaad baa ka dhacday markay dadkii muslimiintaa diideen baa dad xaggaasoo lacag jaban ugu shaqeeya oo filibiintii xase ay ka mid yihiin ayay ka dhigteen sawaaqiin qaar darawalla ah iyo qaar maaragtay guriga ka shaqeeya oo dumarku si ay isaga raaxaystaan u shaqeeya iyo waxaa markaasaa qaarkood dee ay dhaleen dumarkii laga sugayay inan caraba dhashaaba mid indhihu dirqi ugu dilacsayin dhala markaasaa ceeb badan baa ka dhacday marka runtii taa aad iyo aad baynu dhiirin lahayno shaydaanku aad iyo aad buu u dhib badan yahay in la ilaaliyo wixii xumaan keenaya dadka xigtadu haa isku guri bay noqonayaan dadkii aan waxba haysana dhallinyaro ah ee maaragtay xigtada ka mida ah dee guriga waxbay ka cuni karaan laakiin aadaabta islaamka waa in la ilaaliyo naqshada naqshada gurigana guryahan afarta maqsisa ay isugu soo wada jeedaana rag iyo qaawanay iska soo horbaxayaan laga daayo sida caalamul macruufka kuwa ah la kala jeediyo qaybta raggu seexanaya iyo qaybta bal injineeradu farsamo cusub ha keenaan oo raggana guryu waa albaabadooda xaggaa usii jeedaan kuwa dumarka iyo xaaskana xaggan usii jeedaan haday doonaan dhexdaba ha isaga furnaadaane marka aadaabtan kolley innagana dhibkayna haystaa waxa weeyaan waxaynu badownibay ku salaysan yihiinoo waar hebel dumarkiiba halkan ku jiree ka joog haddii la idhaa wayar madax qaawin ama sidan waanina ninkuu shakisana waxaanu qarsanayaa waa maxa ayuu leeyahay macnaha waa nooc fashilina nooc fashilina weeyo barnaamijkaa fiicanee qofku soo jeediyo ayuu leeyahay iyo maxaa qarsanaysaan iyo maxaa waanu idiin soo gallo waanu idin soo baryadinay maxaa qarsanaysan haddaad tidhaar war assalaamu calaykum diyaar matiina ma soo galaa intaasa aadaabta islaamka war waxaa qarsanaysaan waa maxay buu kule ilaa sariirtu istaagaya marka aadaabta islaamka suuratu nuur iyo suurat laxzaab iyo sharaxooda markaad ahrido waxaad arkaysaa siduu islaamku u tibaaxay macnaha laabudda min salaamati lbuyuut laabudda an takuuna albuyuutu xaraman aaminan gurigu waa inuu noqdaa xaram aamina oo ciddii ku jirta ay ku nasato oo ciddii cawraahay cawradeeda ay ku aamin noqoto gurigu waa inuu noqdaa sida suuratu nuur aad ka ahrii karay intaa waa baraarujin lahaynoo waa mushkilad wakhtigan dambe jirta taas wuxunoo la midahuun niman solano ahoo way iska badan yihin wakhtiyadan dambe weliba caasimada way ku badan yihiin dadka ama debadaha ka yimaada ama goboladoo kale afar shan ninbaa isuruursanaya guriba iska karaysanaya laba hablood ama inanbaa u shaqaynaysa intii kale markay shaqo tagaan maalinba waxaa laga yaabaa inay mid isku gooni noqdaan inantii maalinba mid isku haaan maalinba mid isku haaan markaasaa dabeetana arintaas wax badanoo dhibi ka yimaada leannu qofka laba meelood jooga ama garsoorka iyo qadaaga qofka jooga ama fataawaha jooga meesha fatwada laga bixiyo qofkaasaa wuxuu dareemi karaya aafaadka mujtamaca waayo wax badan baa diin ahaan lagu soo moodaya lagu weydiinaya oo markaa idinku aydaan tasawuraynin oo mushkilad weyna runtii taasi waa mid weeye midda kale aynu arkaynaa waxa weeye haddii aad doonayso inaad wax iska beri yeesho anigaa idhi iyo waan arkay iyo sidaasaan sheegay iyo saasaan qabaa kaa socon mayso waa caddayn keenta nebigani markii u horraysay uu isagu iska deerifeeyey xumayntiiba wa shaahidun min ahliha buud war markhaatina waana haysana marka haddaad wax doonaysa inaad hirgelisaad socotiiso caddayntaada waxaad dacwadaada caddayn ku lifaaq ama wax dee waraaqa lagu kalsoon yahay ama markhaati caadila war markhaati baa jira dheh shaahidkaas muxuu ahaa waxyaaba badan waa lagu sheegay laakiin waxaa ibnu cabaas aar marfuuca buu keenayoo yaraanta waxa ku hadlay waa qof yaroo hadloo muja aho meesha joogay ama habaryar ha ahaatee ama meel kale ha ka yimaadee ilaa waa guri had jeer madaxxileed oo laga yaaba dad kale inuu joogjoogoo yaryari marka ilmo yaroo mujo meel halkaasa jiifay baa lagu tilmaamaa xadiidkaas ibnu cabaas baa warinaya afar baa yaraanta ku hadlay ibnu maashidati ibnu maashidati binti fircawn fircoon inantiisa tii u feedhi jirtay iyo markhaatigii nebi yuusuf iyo jurayj ninkii la odhan jiray kii yaraa u markhaati furay iyo nabi ciise nabi ciise siduu u hadlay iyo siduu hooyadii u beri yeelay dee ka arki karaysaa suuratu maryam markhaatiga nebi yuusufna inuu mid yar ahaayoo meesha mujo ahaayoo xoolka ku jiray ayaa halkaa ka muuqanaya xadiidka jurayj laftiisu wuxuu ahaa gaban dumarkan jidhkooda iibsadaa ayaa nin suufiya tiri xumaan igu samee kolkaasuu diiduu yidhi macaad allah kolkaasay tidhi amba waan kuu kaartayn doonaa dabeed nin xoolo raacaya intay isu dhigtay oy uuraysatay iyada walaalaheed ku tidhi ninka halkaa ku cibaadaysanaya ay uuraheeyey markii la dili gaadhayna intuu u yimid ilmihii yaraa ee ay sidatay ayuunbuu sidaa soo khalaaway uu soo tukaday ayuunbuu sidaa u yara gujiyo wuxuu idhi aabbahaa waa kuma aabbahay waa ninka aiga raaca buui halkaasaa lagu kala haay waxaad halkaa ka muuqanaysaa foolxumada sinada iyo dhibaatadeedu ay leedahay iyo qofka wanaagsan haddii lagu sheego siduu ilaahay degdeg u beri yeela ciddaa saddexda arrimoodba waxay ku saabsan yihiin taa jurayj iyo tan yuusuf iyo ta ciise saddexduba dad saalixiinoo awliye ilaahaya ah. oo la masabidayo ilaahay uu beri yeelay ayaa saddexduba ay xidhiir laleeyihin wa shahida shaahidun min ahliha waxaa kale aynu ka faaidaysanaynaa in lagu xisaabtami karayo calaamadihii iyo qaraa'inka calaamadaha caddayn buuxdaabayay jirin laakiin calaamadaha meesha laga arkaya hadday qawi yihiin haddii iminka nin halkan lagu dilayoo mindi dhiig leelihii uu sii ordayo halkan sii ordayo ama mid rasaas riday calaamadaha qawiga ah waa lagu xisaabtamaya oo dee waa tan aad arkaysa maragta qamiis dilaacay iyo waxaasu ku xisaabtamaya waaya innahu min kaydi kunna inna kayda kunna cadiim makriga dumarku inuu had iyo jeer iyo mukurkaasi iska cajo badan yahay waa sheegay ninkaasi waxbaana ka jira weliba kiisaa degdegaah go-aanka dhaqsaha looga gaadhayo waxaa la yidhaahdaa had jeer dadka maatidiina ashkhaastay aad u qiimeeyaan dadka isha dheerleyna axwaasha halka qofkani xaaladaha waaweyn iyo arrimo ballaadhan uu ku mashquulsan yahay qofkan laga yaabo inuu inta badan meel soke ama shaqsi ku mashquulsan yahay meel dhow baa laga yaabaa inuu si dhaqsaa uga fikiri karo go-aan kasoo qaadi karo aayaddan lafteeduu nebi maxamed xaaskiisii caasho u soo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ina kayda kuna cadiim eraygaasuu caasho ku isticmaalay waa goorma markuu nebi maxamed xanuunsaday ama cudurkii uu ku dhintay markii uu hayo il ayaa wuxuu waxaa la yidhi dadkiibaa ku sugaya inaad tukiso ila nebigunbaa dadka tukin jiray intuu noola calayhi salaatu wasalaam qof kale uma qalmayn inuu ishortaaga nabiga markaa wuxuu uhi kici kari maayo abuubakar muruu abaabakrin falyusalli binnaas abuubakar u sheega oo dadka ha tukiya caashay abuubakar u sheega go-aan dhaqsay gaadha waxay tidhi abuubakar hadduu istaago halkaagii nin aada u qalbi jilicsan weeyaano dadka sawdka maqashiin maayo waanu ooyayaa ilmu ka sii daynaya markaasuu ihi u sheeg baanku idhi oo abubakar dadka ha tukiyo marka iyada waxay tihi cumar ha tukiyo abubakar arrinkiisa waa caynkaase cumar ha tukiyo kolkaasuu ihi waxaanku idhi u sheeg abubakar dhowr jeer markuu ku celiyay baa wuxuu u raaciyey inna kunna la antunna sawaaxibu yuusuf saaxiibadihii nebi yuusuf baa kuwii uu la sheegay layidhi inna kayda kunna cadiim baa tihiine u sheeg baanu ku nidhi marka macnaheedu waxa weeye isaguna wuu ku fahmay iyada waxay diidaysay in la sharaysto hadduu nebigu ila waa kan il darane way sii arkaysa hadduu dhinto in la baasaysto aabbaheedoo la yidhaahdo waar nebigoo nool buuna tukiyo kanaaba tafaafulayba in la yidhaahdaabay diidayso halkaa laga karaahiyaysto dabeetana cunsurta xagga cumar u riix xaggaa cumar bay u riixday istatiibuu ku fahmo wuxuuhi kuwuu nebi yuusuf sheegee mukurka lahaabaa tihiini sidaa kaasi kaa dhab maahae sida waa kuu qarsoontay sida kale u sheeg marka abubakar baa sii dadka ku tukiyay waaya waxaynu halkaa ka arkaynaa adoo kale wastakfirii lidanbiki innaka kunti min alkhaatiin dayaanaadkii hore iyo diimihii hore sibqadoodii raadkii ay lahaayeenee wanaagsanaa ayaa kollay dadkani wax ka sii hayaan oo yaanay kuba dhaqmin islaame haddana diintiiba wax ka sii hayaanoo dee ilaahay in dembi dhaaf la weydiistaa baabuu farayaabatan waaya wa qaala waxay yidhaahdeen niswatun fi lmadiina dumar magaaladii masar joogay baa sheekaystay oo waxay yidhaahdeen imra'atulcasiis ninkii casiis la odhan jira ra'iisul wasaaraha ahaa ooridiisii turaawidu fataaha turaawidu waxa ay jeclaatay ka daba dhacday fataaha ninkii addoonkeed ahaa can nafsihi naftiisaabay ka doontay ugu tagtayba inuu xumaan ku sameeyo qad shaqafahaa xubban xubbinimuu dhex maray kalgacal ahaanbuu dhex maray innaa la naraahaa annagu waxaanu arkaynaa fii dalaalin mubiin baadicad inay ku sugantay wallahi taasi way gafsantay warkiibaa la yidhi dawaatii la ysku agaa yuusufow qari adiguna ilaahay dembidhaaf weydiisto aan aamusna baa layidhi lama aamusine arrinkii meelunbuu ka siibtay fadeexaddii way soo baxday dumar baa sheekaystay dumarkii madaxda iyada heerigeeda ka agdhowaa dabeedna waxay idhaanaa ma maqasheen gabadhii ninka dhan ee ra-iisul wasaare ama wasiirku qabay nin yaroo addoonaho gurigeeda joogan ila ninka waxba kama yaqaanaan iyagu meesha kumay aragay kaasunbaabay jeclaatay qad shaqafahaa xubban wallaahi way gafsantay taasi way ka dhacsantay halkaasay la mareen waa dicaadeeyeen dicaad baa isu baxday oo qiila waqaala suuqii wax laga sheegay waaya <clears throat> marka ninka magaciisiba aayaddu sheegtay iyada magaceedii lama sheegin imraatulcasiis ayuunbaa qur aanku sheega zaliikha in la idhaahdo wuxuunay ku sugan tahay kutubta taariikhda iyo tafsiirka isaga casiis baa la odhanaya waxaana loo badinayaa in madaxweynaha aanu ahayna kuwa ku xiga ee ugu awooda badanu ahaa sida ra-iisul wasaarahoo kale qolyaha qaarkooda kii madaxda ka ahaa ku sheegayna waaba jiraanba qad shaqafahaa xuban shaqafku waxa la yidhaahdaa waa xuubka ku dahaadhan wadnaha marka macnaheedu waxa weeye wadnaheedu dhex galayba jeebka wadnahay ku ridata weye qad shaqafahaa xubban uu dhex maray kalgacal ahaan ilaa wadnaheeda gaadhay way xukumeenoo inay hallowsantay bay ku xukumeen intaasaa kala gaadhay waxaa markaa ay u muuqata arrintani alfata kolkii horena qulaam baynu soo maraynay iminkana fataa baynu maraynaa waa marxaladii aynu sheegaynay qofku marayay marka fataa kolka lagu tilmaamayo labaatan jir dhowr iyo labaatan jir inuu qofku yahay ayaa muuqanaysa mararka qaarkoodna addoon baa lagu sheegaaba marka adoon addoonkeedii mudakarka ahaa ee xoogga ahaa kii weeye saasay wadaa marka in muddo uu joogay meeshan tobaneeyo sano kadib arrintani dhacayso ayaa ay noqonaysaa waxaa had iyo jeer iska jiro dabiiciya dadku qofka shaqaalaha waa ama adoonka waa ama ka yara agdhow ee si uun adeegaha ugu ah arrimaha noocan oo kale ee xasaasiga sida guur iyo galmo iyo wixii la mida ah inaanay waxba ka dayn ama qof ka dayna si uun dee loogu yaro dhaliilo taasiba markaa iyaguna ay leeyihiin na hadday mid kale uun dee wax ka day lahayd may meelaheedaa kale u kacdo kii addoonka aan ah shaqaynayay maxaa kusoo hoos waa kade haddii maal inantii u shaqaynaysa uu midiguursado dumarkeennu aad bay uga caloodaano waxaad malqaysaa iyagoo le dee hadduu guursanaya maxaa jaariyadda u geeyey muu mid kale <laughs> muu mid kale doonto marka noocii oo kale iska yaro noqotayoo waxay yidhaahdeen haddii ay wuxuun meelmay meel kale u kacdo maxaa addoonkii talow marka labadaa dhallino xumaanna way samays sinana way samaysay bay leeyiin haddana kiina way ku hoos noqotay addoonkeeda u shaqaynaya dhaamiyaedaan maqal halkaasay dabeetana u saareen iyaduna dee khad bay u degto makrigii makrigii hore ay samaysay mid ka sii weyn ayay iyagina ugu dhufato waynu arki insha allah allah subxana wa tacala